بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala faslun wuxuu ku saabsan yahay fii shuruudi alqisaas qisaasta shuruudda ay leedahay fi laطraaf xubnaha layskaga qisaasayo wljiraaxaat iyo dhaawacyada ama nabarrada walmacaani iyo macaanida xubnaha waa awoodaha xubnaha ilahay ku abuuray wa fii isqaadi shijaaji wagayri dalik iyo dakaradii ayuu ka hadlayaa wuxuu ihi yushtaradu waxaa loo shardiyaa liqisaasi arafi darafka qisaastiisa waxaa loo shardiyaa waljurxi iyo nabarki maa shay baa loo shardiyaa shurida loo shardiyay linafsi naftii markaan ka soo hadalnay shuruuddii qisaasta nafta ayuu mualifka halkan wuxuu ka gudagalay shuruuddii qisaasta atraafta xubnaha iyo jiraaxaadka nabarada iyo macaanida wuxuu idhi xubinta iyo nabarka qisaastooda waxaa loo shardiyaa wixii loo shardinayay nafta horena waxay noo soo dhaaftay ilaa shan shardi in nafta qisaasteeda ilahay shardiga koowaad wuxuu ahaa in qofka jaaniga uu yahay mukalaf shardiga labaad inuu yahay multazim yacni qof muslim inuu yahay amaba waxa weeye diinta islaamka inuu ku dhaqmo diyaar u ah sida qofkii dimiga oo kale waxaa kaa baxa gaalkii xarbiga ah shardiga saddexaadna wuxuu ahaa in eh, kan waxa wey jaaniga ah uusan ahayn asal lilmajni aleyh usan u ahayn inuusan waalid u ahayn ayay naf shardi bay ahayd shardiga afraadna wuxuu ahaa majni caleyhgi inuu macsuum yahay macsuuma dam waxaa kaa baxay gaalkii xarbiga ahaa shardiga shanaadna wuxuu ahaa inuu yahay mukaafian liljaani qofkan jaaniga ah inuu u dhigmo oo kuf u yahay waa jaanibkii xoriyada iyo islaamka shuruuddii haddaba nafta loo shardinayay halkana waa la shardinayaa qof hadduu qof gacanta ka gooyo siaan gacanta oga goyno oon oga qisaasno shanta shardiba waa bay marayaan meesha waa shuruuddii nafta laskaga qisaasayay ayaa xubintana loo shardinayaa waay yushrad waxaa loo shardiyaa liqisaasi طarafi xubinta qisaasteeda waljurxi iyo dhaawaci ama nabarki maa shay baa loo shardinaya shurida loo shardiyay linafsi naftii walow wadacuu hadday dejiyaan sayfan sayf hadday dejiyaan calaa yadihi gacantiisa wataxaamalu isku xambaaraan calayhi sayftii dafcatan hal mar faabaanuuhaa gacantii ay jaraan ama gooyaan udiicu waa la gacmahooda koox baa iskugu tagtay hal qof ee gacantiisiiba waxay saareen seef dabeetana seeftii bay culayskii saareen oo cuskadeen dhammaantood ilaa gacantii ay gooyaan dhammaantood gacanta waa laga wada jaraya mid walba gacantiis waa la oo sababtu maxay tahay sida naftaba hadday iskugu tegi lahaayeen looga qisaasi lahaa dhamaantood ayaa xubintiina he looga qisaasayaa marka xubintii waxaa la mariyey meeshii naftii la mariyey walow wadacuu hadday dejiyaan sayfan sayf calaa yadihi gacantiisa hadday dul saaraan oo wataxaamaluu isku xambaaraan alayhi sayftii dusheeda isku xambaaraan dafcatan halmar mar fa abaanuuhaa gacantii ay gooyaan qudicuu ayagana waa la goynaya gacmihii wa shijaaju ra'si madaxa dakharadiisa walwejhi wejiga cashrun toban wey xaarisatun tii waxa weye diirka fiiqayse wey wahiya iyaduna maa shay wey shaqa waxaa weye diiraya aljilda haraggii qaliilan wax yar wadaamiyatun tii ka dhiijinaysa weeyo tudmiihi haraggii ka dhiijinaysa wa baadicatun tii goynaysa weeye hilibka taqdacu jaraysa alaxma hilibkii wa mutalaaximatu tii dhex gelaysaoo taquusu dhex gelaysa fiihi hilibkii dhexdiisii wa simxaaqun simxaaq weeye simxaaqaasoo tabluqu gaadhaysa aljildata haragii gaadhaysa allatii jildadaasoo bayna allaxmi waalcad hilibka iyo lafta udhaxaysa wa muudixatun tii caddaynaysa weeye lafta tuudixu caddaynaysa alcadma laftii wahaashimatun tii jebinaysa weeye tahshimuhu oo laftii jabinaysa wa munaqilatun tii lafaha kala geynaysa weeye tanquluhu oo laftii kala raraysa oo kala geynaysa wa ma'muumatun tii waxa weeye ma'muumada ahayd weeye tablugu ma'muumadaasi waxay gaadhaysaa khariidata adimaaqi maskaxda xuubkeeda wa daamiqatun todobnaad waxa weeye tii waxa weeye xuubka jaraysa xuubkii maskaxda takhriquhaa xuubkii maskaxda ayay waxa weeye jeexaysaa halkan maalifku wuxuu noogu tilmaamayaa ashijaaj shijaajku waa jamcu shajah shajaduna waa dakarka dakarkuna wuxuu gaar ku yahay madaxa iyo wejiga marka dakarada madaxa iyo wejigu waa toban buu ku yihi bilistiqra markii tatabuc lagu sameeyey ta koobaadii waxaa la yidhahdaa xaarisa xaarisadaa sidaa kuu fasiray waxa weeye waa tan maqaarka jeexaysa maqaarkii ayay xaganaysaa oo waxa weye diirkii ayay ka qaadaysaa maqaarka waa ta ugu khafiifsan waa sida xagashada dadka isxagtaan oo kale taasoo kale wey waayo waxaad ka sii dambaysa taas eg si ay u kala dambeeyaan mid isu kala culusiin midba midda ka dambayso ayay ka culusta ilaa marka damba la gaadho maskaxa waaya ta ku xigta waxa weeyaan daamiya tudmiih yani waxay kaga dhiijinaysaa maqaarkii jildigii ayay kaga dhiijinaysa dhig baa ka imaanaya baadica waa tii goynayso hilibkii maqaarka ka hooseeyey ayay jaraysaa oy goynaysaa mutalaaxima way ku dhaadhacaysaa hilibkiibay hoos u quusaysa u gelaysaa simxaaq simxaaq waxay gaadhaysaa haragga u dhaxeeya hilibka iyo lafta haraggaa laftirkiisa waxaa lahaa simxaaq marka nabarkii waxaa loogu magac daray haraggii ee uu gaadhay nabarku ayaa loogu magac daray simxaaq waxaa soo raaca muudixa tii lafta caddaynaysa laftiibay hilibkii ka qaadaysa oo laftiibaa caddaanaysa haashima waa tii lafta jebinaysa laftii bay jebinaysaa tii hore laftii bayna jebinin tan ku xigtana laftii bay munaqila laftiibay meesheedii booskeedii ka raraysaa lafihii baa oo isweydaaranaya markay jajabeen kadib ayay isweydaaranayaanoo laftii meesheedii ka dhaqaaqaysaoo meel kale ayay tegaysaa taasna waa munaqila ti horena way ujebisay meesha bayna ka raadeen tan dambana way rartay oo way kala geysay maamuuma tanna waxa wey hoos bay u dhaadhacaysaao waxay gaaraysaa xuubka maskaxda ayay gaaraysaa daamiqa waa tii maskax garaadka u dhaadhacaysay xuubkii bay goynaysaa oo maskaxdii qofkii gaaraysaa taasina waxaa wey waa ta u khatarsan waa mudafifa yani naftu way dedejinaysaa qofku mar haddii maskaxdiisa nabarkuu gaaro waxa wey laa yaciishu aaliba markiiba uu dhibanaya marka maxaa qisaas le maxaan qisaas lahayn dibuu maalifka nooga sheegaya washijaaj ra'si dakarada madaxa iyo walweji wejiga cashrun toban weeye xaarisatun xaarisa weeye wahiya iyaduna maa nabar weeye shaqa jeexa aljilda maqaarkii qaliilan wax yar wadaamiyatun tii ka dhiijinaysa wey tudmihii ka dhiijinaysa waa baaicatu baaico weeye taqdacu jaraysaa laxma hilibka mutalaaximatun tii hilibka dhexgelaysa taqusu dhexgelaysa fiihi hilibka dhexdiisa wa simxaaqun simxaaq weeye tabliqu gaaraysa aljildata haragii allatii jildadaasoo bayna alaxmi hilibka iyo walcadmi lafta udhaxaysa wa muudixatun tii lafta caddaynaysa oo tuudixu caddaynaysa alcadma wa haashimatun tii lafta jebinaysa oo tahshiimahu jebinaysa wa munaqilatun tii kala geynaysa lafihi oo raraysa maamuumatun maamuumo weeye oo tabluqu gaadhaysa khariiطaةa اdimaaqi maskaxda xuubkeeda wadaamiqatun tii waxa weeye maskaxda xuubkeeda u dhaadhacaysa oo takhriquhaa xuubkii jeexaysa tobankaa wey wayajibu alqisaasu qisaasti waxay ku waajibaysaa fi lmuudixati tii lafta caddaynaysa faqad oo keliya wa qiila waxaa la yidhi wa fii maa qablahaa wayajib اqisasu saasay ku waajibaysaa fii maa qablahaa muudaxada waxa ka horeeya wa fii maa qablahaana ku waajibaysaa macnaa muudaxadana way ku waajibaysaa wa fii maa qablaha wixii ka horreeyana way ku waajibaysaa siwa alxaarisati xaarisada marka laga reebo tobanka dakareen soo tilmaanay waxay qisaastu ku waajibaysaa un mawdixada mawdixada ayay ku waajibaysaa inta kale sagaalka kale qisaas ma waxaa ka waajibaysa waxa weeye imaa diyo wa imaa arsh se noo imaan doonta waaya maxaa muudaxada keliya loo yidhi qisaastu ka waajibaysaa maxaa yeelay waa mundabit muudaxadu laftii bay caddaynaysaa oo waa la qiyaasi karaa inta lafta caddaatay waa la cabiri karaa qiyaas baa laga qaadan karaa marka intii in la mid ah ayaa qofkii laga qisaasan karaa laakiin juruuxda kale ama dakarada kale mundabit ma ah waaa laga yaaba ah qofkii nabarka ku geystay nabar ka culus inaad u geysato ood ku xadgudubto ayaa laga cabsanaya qisaastana waxaa shard u ah mumaalo in labada nabar ama labada jinaayo inay isku mid ahaadaan o ayna kala badnayn baa shardi ah waaya marka ziyaada iyo nusqaan fii tuuli اjaraaxati jaraaxada qofka loo geysanayo ama nabarka loo geysanayo cardiha ballaceeda inay ziyaada iyo nusqaan ku timaado aamin lagama aha istifaa mil in inta in lamidaa la oofsadona waxa wey laguma kalsoono walidaalika qisaas kuma waajibayso sidaan lafaaba un idha hadi lafi la jebiyo qisaas ka waajibi mayso qowlka muctamadka hadaba kaas wljuruuxu qisaas marka juruuxdii waxaa laga soo reeba un mawdaxadaas mawdaxadaas laga soo reebay waaya culamadu marka way isku waafaqsan yihiin in mawdaxadii ay qisaas leedahay laakiin eh, kuwa kale waa lasu khilaafsanya jumhuur culamana waxu badan yahi inaysan qisaas lahayn waaya qiil baa wuxuu leeyahay maye mawdaxadana qisaasti way ku waajibi kuwii ka horreeyey na qisaastii way ka waajibi marka laga reeba maxay xaarisada marka qisaasti waxay ka waajibaysa u leeyahay daamiyadii iyo baadicadii iyo mutalaaximadii iyo simxaaqii afartaasa ka waajibaysa shan baa ka horreysa soo maa mawdaxada shantii waxaad ka reebtaa xaarisada afartii kale qisaas baa ka waajibaysu leeyahay lagu daray mudaxadii shantaas ka waajibaysa qiilkana saasuu leeyahay waaya maxaa yeele la qiyaasi karaa buu yihi waa la cabiri qofka nabarka looga geystay wayajib اlqisaasu qisaasti waxay ka waajibaysaa fi lmudaxati ti lafta cadaysa oo keliya waqiila waxaa la wayajibu ku waajibaya aydan sidoo kale fii ma qablahaa wixii ka horreeyana sidoo kale qisaasta way ka waajibaysaa buu leeyahay fi lmawdicati mawdicadii iyo fii maa qablaha wixii ka horreeyay siwa alxaarisati marka laga reebo xaarisadii walow awdaxa haddii uu caddeeyo baaqi lbadani jidhka intiisa kale aw amase qadca uu gooyo bacda maarinin yacni maarinka barhkii maarinku waxa weeyaan sanka intiisa jilicsanee hore ayaa lahaa maarin marka maalinka barkii hadduu gooyo ow udunin bacda udunin dhegta barkeed hadduu gooyo oo walam yubinhu intaa uu gooyey uusan waxa weye bannaanka u tuurine uusan jarine waxa wey meeshii weli ku taallo wajaba alqisaasu qisaas waa waajibaysaa filasaxi muctamad haddaan qabanno waaya wuxuu ku yidhi haddii jidhka intiisa kale uu laftii caddeeyo qisaastii way waajibaysaa oo maxaa laga jeedaa tusaalahaan faadhihii ayuu nabar kaga dhuftay faadhii baa caddaata ama luquntiibuu nabar kaga dhuftay luquntii lafti ku jirtay baa caddaata ama dhudhunka ayuu nabar kaga dhuftay oo dhudhunkii waxa weye laftii ku jirtay baa caddaata qisaas ma ka waajibaysaa nax ma ka waajibaysaa waxaan loo qiyaas qaadanaynaa un mudaxadii madaxa dakarkii madaxa looga qiyaas qaadano maadaama mundabid ay tahay waa la qiyaasi waa la cabiri saasaa markaa looga qisaasan waaya sanka hadduu jaro intan carjawdhahe jilicsan ee lafta aan ahayn inta jilicsan hadduu sankii u badh ka jaro isna waa laga qisaasa sidoo kale dhegtii hadduu badh ka jaro waa laga qisaasa waa hadduusan goynin buui walam yubinhu hadduusan banaanka u tuurin oo macnaa intii uu jaray uusan he wuu jeexay laakiin mayna soo goyn saasuu ku qeyday lakiin qaydkan waxay dhahn culimmadu shardi maaha hadduu soo gooyey iyo hadduna soo goyn waa isku mid un qisaastii laba jeeraba way sugnaanaysaa laba jeeraba isaastii way sugnaanaysaa marka see looga qisaasani markii dhegtii badh la jaro ama waxa wey sankii intii jilicsanayd badh la jaro see looga qisaasani biljuziya looga qisaasani ulu iyo rubuc marka waa la eegi sankii inta la jaray iyo inta soo hadhay ma nis buu jaray ma ulu buu jaray ma rubuc buu jaray intii in lamid ah qofkiina laga jaray maxaa dadku way kala sawan yihiin way kala dhaga waawen yihiin dadkan sooma marka juziya loo eegi taa horena masaaxa loo eegay sida noo imaan doonta mawdaxada wuxuu idhi walow awdax hadduu baaqi lbadani jidhka intiisa kale oon madaxii iyo wejigii aan ahayn aw mase qadaca uu gooyo bacda maalinin sanka intiisa jilicsan barh ka mid ah aw udunin dhegtii barh ka mid ah uu gooyo oo walam yubinhu uusan bannaanka usoo tuurin oo macnaha uusan soo jarin wajaba alqisaasu qisaas baa waajibaysa filasx muctamad haddaan wayajibu qisaastii way ku waajibaysaa fi lqaطci in laga gooyo xubintii min mafsilin kala baxi xataa fii asli fakhidin waxa weeye bawdyada salkeeda ama gunteeda xubintii laga gooyo ama adinka laga gooyo qisaastii way waajibaysaa wamankibin gacantii haddii laga gooyo fii asli mankibin garabka guntiisa ama salkiis haddii laga soo gooyo waase goorma markii labadan dambe laga qisaasanayo in amkan hadday surowdo wey ee qisaasti bilaa ijaafatin iyadoo waxa weye qofkii aan joofkiisa loo dhaadhacayn iyadoo macnaha nabarkii uusan joofka u dhaadhacaynin hadday suroobaysa laga qisaasto wailaa haddii kaloo aynan suroobaynin ilaa in joofka loo dhaadhaca mooyaane falaa markaa qisaasi ma waajibayso mana sugnaanayso cala asaxiix wuxuu xubnaha haddii laskaga qisaasanayo waxaa shardi ah xubinta la qisaasanayo in laga jaray maxay min mafsil kala bax in laga jaro maxaa yeele kala baxyadu waa mundabit kala baxyadu waa meel kastoo laba xubnood iskaga yimaadaan sida halkaa cumacum ama cukurka gacanta iyo halkaa xusulka ah iyo halkaa gacanta iyo garabka meesha iska galaa wahaakada lugta halkeeda hoose iyo halkan waxa weeye jilibka ama lowg wahaakada meelaha xubnuhu iska galaan haddii qofkii laga gooyo waa laga qisaasan maxaa yeele waa suuragal waa meel mundabi oo nihaayaad leh meelay ku dhammaadaan bay ubint xubintu meel ku dhamaatay leedahay oo mundabida marka waa laga qisaasan karaa waaga marka xubnahan kale gacanta halkan waan garanay si loo qisaasan iyo xusulkiiyo laakiin wuxuu tusaale inoo soo qaaday laba meeloo khatar ah laba kala bax oo khatar ah waa maxay waa meesha gacantii garabka iska galaan iyo meesha buudidii iyo heer ee waxa weeye sintu iska galaan labadaa meelood baa ugu halisan marka labadaa meelood xataa qisaastii way gelaysaa haddii qofkii laga soo jaro gacanta halkaa garabkaa ah, ama mudadii meesha jir ka gelaysa hadii laga jaro waa loo qisaasaya laakiin bishari buu yidhi in amkana bilaa ijaafatin hadday suuragal tahay in qofkii laga jaro gacantii ama e, bawdadii meeshay ka gelaysay e, e, jidhka ayadoon joogka loo dhaadhaci joogka maxaa loga jeedaa waa urku jirta hoose de ilaan tanna waxaa la xidhiidhaa feedhihii iyo sambabadiiba la xidhiidha oo garabkiida halkan oga dhowdahay bowdadiina waxa u dhowdaa calooshi iyo urkujirti marka haddaan joofka loo dhaadhaaxayni oo qofkii dee meel hoose loo dhaadhaacan jirkiisii de asaguna uusan nabarkaa usan marka horeba uusan nabarkiisu hay mid joofka u dhaadhacay kan kale ee markuu qisaasanaya usan joofka u dhaadhacayn markaa waa saxa haddii aamin laga yahay taas oy suuragalta in la qisaasta iyadoo joofka loo dhaadhacayn waa laga qisaasa laakiin haddaan aamin laga ahayn joofkii loo dhaadhaco de markaa mundabi ma noqonayso joofkii mundabit maaha saa darteed kisaastii way wuxuu ku ui wayajibu waxaa waajiba alqisaas qisaastii baa waajibaysa fi lqaci iska goyn laga gooyo xubintii min mafsilin kala bax xataa fii asli fakhrin bawdada salkeeda ama gunteeda xataa waa laskaga qisaasanaya wamankibin iyo garabka salkiisa in amkana hadday suurowdo weeye in laga qisaasto bilaa ijaafatin ayadoo waxa weeye aan joofkii loo dhaadhacay ilaa haddii kale oon ayna suuroobayn in joof loo dhadhaca mooyaane falaa markaa qisaasti waajibaysa ala saxi muctamad haddaan qabano wayajibu qisaasti way waajibaysaa fii faqi caynin il fujinteed wa qaطci udunin dheg jaritaankeed wa jafnin iyo daboolkii isha wa maarinin iyo waxaa weeye sanka waxaa weye intiisa jilicsa wa shafatin iyo dibintii wa lisaanin carabki wa dakarin dakarkii wa unhayni labadii xiniinyood wakada waxaa la mid ah alyaani labadii baryood washufraani iyo labadii faruuryo ee farjiga fil asaxi muctamad haddaan qabano waaya wuxuu ku yidhi il hadduu qof ka soo rido ishii soo fujiyo bannaanka usoo tuuro ishii asna ishii waa laga qisaasanoo waxa weeye waa laga soo tuuri ishii waaya hadduu dheg gooyo dhegtii waa laga goyn asna waxaana daliil u ah qowlka ilahay u yihi wakatabna calayhim fiiha ana anafsa binafs waalcayna bilcayn واlأnfa bاlأnf واlأduna bاlأduni والsina bالsini واljuruuxu qisaas waad garanaysaa marka ishii hadduu soo fujiyo waa looga qisaasay dhegtii hadduu gooyo waa looga qisaasay jefni waa daboolka isha daboolkaa sare isha ee waxa wey isha saa usoo daboolaya kaasaa jefni la yidhahda daboolkaa haddii uu gooyana waa looga qisaasay asna waa laga goy maalin inta jilicsan ee sanka hadduu gooyo waa looga qisaasay dibintii ama ta sare ama ta hoose mid kolba gooyo ayaa loga qisaasa carabki hadduu gooyo waa laga goyn carabki dakrki hadduu jaro waa laga jari unhayeynka labada xilio hadduu gooyo waa laga goyn wahaakada intaaso dhan waa laga qisaasay waa xubno waxaa weeye mafaasil bayaysan ahaanin kala baxyo baysan ahaanin laakiin waxaa leeyihin nihaayaat madbuuta meele ay ku dhammaadaan oo mundabida leeyihin marka mafaasishii baa la haleeshiiyey waaya sidoo kale baryihi labada baryood haduu ka goya isna waa laga jaraya shufraan waxa weeye waa faruuriyihii farjiga hadduu gabadhii laga jaro tii ka goysay waa laga jaraya wahaakada wuxuu ihi wayejib qisaastiba ku waajibaysaa fii faqi caynin il fujinteed wa qaطci udunin dheg jarideed wa jafnin iyo daboolkii idhaha wa maarinin iyo sanka intiisa jilicsan wa shafatin iyo dibintii lisaanin carabkii wadakrin dakarkii waunhayayni labadii xiniyood wakadaa sidoo kale alyaani labadii faruuryo ee farjiga cafan waa alyaani dhe wakadaa saasoo kale alyaani labadii baryood washufraani iyo labadii shufri manaa labadii faruuryo farjiga filaas muctamada qaba walaa qisaasa qisaas ka waajibi mayso fii kasri lcidaami lafaha jabintooda walahu qofkii waxaa u bannaan qaطcu aqrabi mafsilin kala bax meesha u dhow inuu gooyo ilaa mawdic اkasri meeshii waxa wey laga jabiyey ama halkii jabmuhu jabniinku ka dhacay kala baxa ugu dhow inuu ka gooyo ayaa u bannaan wa xukuumaة اlbaaqi intii soo hadhay inuu xukuumo ka qaato waa arshigii ayaa u bannaan wuxuu ku yidhi qisaas kama waajibayso qof baa isoo wereerinaya ikaadii culum aan iska waaya qisaas kama waajibayso fii kasri اlcidaam lafaha jebintooda qofkii hadduu qofkii xubin ka jebiyo looga qisaasi maayo ilan jabniinku mundabid ma aha mundabid ma aha waxa weeyaan si wax u jabaysaa qofkii kale aan looga jebin karin mumaaladii suuroobi mayso waxaa laga cabsanaya xayf inuu dulmi dhaco ziyaado ama nusqaan marka qisaastan waay ku salaysan tahay markaa mumaailada suuragal maa laftii way qariraysaa way dildilaacaysaa lafa yarna baa jisabaya marka suuragal maa in qaabkii u jabiyey si lamida looga jabiyo suuragal maa saa darteed maadaamayna suuragal ahayn dee qisaastii meesha way ka baxaysa horta lafaha jabintooda qisaasi ka waajibi mayso licadam lwuuqi bimaail maa mumaaladii baan lagu kalsoonayn taana aimadu isku waafaqsayn waaya laakiin qofkii xubinta laga jabiyey waxaa u bannaan in uu ka gooyo halka ugu dhow meeshii laga jebiyey inta kalena uu kama qaato tusaale ahaan qofkan waxaa laga jebiyey dhudhunka gacanta ayaa laga jebiyey wuxuu ka goosan karaa qofkii kale haddii eg waa waan la jebiyey waana la gooyey gacanta halkaasaa laga jebiyey gacantiina way go-day tan hadduu sheegay u leeyahay waa la goynaya waa markii jabniin iyo goyn wada socoto wey jabniin keliya maaha la soco jabniin keliya hadday tahay ukuumo mu leehay maanta ukuumada waan cadayn doonaa insha alla laakiin haddii halkaa gacanta laga gooyo lafiin ay jajabaan lafiin way jajabayan marka gacanta laga gooye waxaa u bannaan halkaa inuu ka gooyo asna halkaa cumacumta ah dhudhunka marka laga gooye gacanta inuu halkaa cumacumta uu ka gooya u bannaan intaa soo hadhayna xukuumadeeda qaato oo culammadu ay inta soo hadhay ay markaa ku ijtihaadaan waa makti intaas ay ku ijtihaadaan ay markaa xukuumo haakada haddii maala lugta dhudhunkeeda saaq haddii laga jabiyo lana jaro wuxuu goosanayaa halkaa hoose ee waxa wey kuraanta ka hooseysa ayuu ka goosanayaa inta kalena xukumu qaadanaya wahaakada ala hada aqis walaa qisaasa qisaas kuma sugnuuri fi kasri lcidaami lafaha jabintooda walow qofkii waxaa u banaa qaطcu aqrabi mafsilin kala bax meesha u dhow inuu ka goosto ilaa mawdic اlkasri oo ugu dhow meeshii jabniinta laga jabiyo xubintiisa ugu dhow waa haddii jamniinkii wada socdaan goynta saan idiin soo sheegay wa xukuumatulbaaqi intii soo hadhina inuu xukuumo ka qaato waa magtie xukuumada waa mag aan muqadar ahayn waa arshi hayra muqadar oo noo imaan doontaa oo culimmadu ku ijtihaadayaan walow awdaxahu haddii uu laftii caddeeyo oo wahashama uu jebiyo laftii madaxa awdaxa jaani majni calayhi asna wuu ka caddaynaya kii jaaniga ahaa waahada wuxuuna qaadanayaa khamsata abciratin shan halaad buu qaadanayaa qofkan wuxuu ku sameeyey iidaax iyo hashmi laftiina wuu caddeeyey wuuna jebiyey waay iidaax waxaan idhi qisaas baa ku sugan laakiin hashmiga qisaas male lafteeda marka la jebiyo lafta madaxa qisaas male waay iyo lafaha kaleba marka muxuu samaynayaa horta inta iidaaxa lagu sameeyey ha qisaasto ooisaastii haushadona iman doonta qaabka loo qisaasan doono amaa hashmiga intii laga jebiyey wuxuu u qaadanayaa an halaad oo marka hore waxay ahayd mudaxadana an halaad haashimadana he toban halaad ba ahayd marka maadaama intii mudaxada u qaatay an halaad u qaatay waxaa usoo hadhay an halaad ayaa usoo hadhada intii haashimada ah waaya wuxuu hi walow awdaxahu hadduu laftiisa caddeeyo kii jaaniga ahaa laftii madaxu caddeeyey wahashama wuuna jebiyey awdaxa asna wuu ka caddaynaya kii jaaniga ahaa laftiisii madaxa ayuu ka caddaynaya intii uu ka caddeeyey in la wa akhada wuxuuna qaadanayaa khamsata abciratin shan halaad oo ah arshigii waxa weeye hashmiga walow awdaxa haddii laftii madaxa uu caddeeyo oo wanaqala laftii uu raro booskeedii ka raro awdaxa asna wuu caddaynaya laftii madaxa walahu waxaana u sugnaanaysa casharatu toban halaad baa u sugnaanaysa wuxuu ku yidhi qofkan madaxiisaa la caddeeyey laftiibaa nabar lagu dhuftoo laftiibaa caddaatay isla markaa nabar kale ayaa loo geystay ama isla nabarka laftirkiisii ayaa wuxuu sameeyey burbur ayuu lafti u geystay laftiina meeshuu ka guurtay marka saddex nabar baa isgu tagay qofkan in lafti la caddeeyo in la burburiyo iyo in hee meeshii laga rabo marka qisaasta waxay ku sugnaanaysaa un muudaxada muudaxadii wuu samaynaya oo intii laga caddeeyey wuu qisaasanaya waxaa ku soo hadhay hashmigii jamniinkii iyo naqligii naftii meesha laga raray ee laga guuriyey kuwa wuxuu u qaadanayaa toban halaad ilan qisaas ma lehe toban halaadna wuu qaadanaya laftiina wuu caddaynaya marka tobanka halaad waxay qaabilsan tahay hashmiga iyo naqligaa wada socda ayay toban kaalaad qaabashan yihiin daaxina uu ka qisaastay wuxuu ihi walow awdaxa hadduu laftii oo wanaqala laftii booskeeda uu ka raro awdaxa asna uu caddaynaya laftii qofkii jaanigaa uu ka caddaynaya laftiisii walahu waxaan u sugnaanaysa casharatu abciratin toban halaad ayaa u sugnaanaysa walow qaacahu haddii uu gooyo kafki ayuu ka gooyey min alkuuci umacuntii uu ka gooyey falaysa lahu oma bannaanin qofkii iltiqaadu asaabici inuu farii ka guro ooma banaano fain facala hadduu sidaa uu yeelo cuzira waa la edbinayaa oo waa la tacsiirinayaa walaa urba magdhowna ku waajibi mahayo walasaxu muctamadu waxaa weeye ana lahu qofkii inay u bannaan tahay sidaa sameeyey qaalyadi qaca alyadi gacantii inuu ka gooyo bacdahu walasaxu muctamadu waxaa weeye ana lahu qofkii inay u bannaan tahay qaca alkafi eeg cukurkii inuu ka gooyo bacdahu ay bacda iltiqaad markuu farii ka goray kadib kafkii uu ka goyn karaa wuxuu idhi haddii qof uu qof kale cukurka ka gooyo halkaa cumacumta ah ayuu ka jaray waay qofkii gacantaa halkaa cumacumta laga jaray xaq uma leh kii kale inuu faraha ka guro oo shantii faroodee gacanta inuu ka guro xaq uma leh maxaa yeele dee mumaasalo kama dhaxayso waxaa u banaan inuu he kafki ka gooyo lakin inuu faraha ka guro taas xaqiisa maaha waay hadduu sidaa yeelo oo farihii uu ka guro dee wuucaasi dembiguu ku dhacay marka waa la tacsiirinaya qaadiga ay dibinaya waa la tacsiirinaya waa la ganaaxaya laakiin laa hurma magdhow laguma leh adhihi maayo xoolo keen laakiin qaadiga ay dibinaya ama ha garaaco ama ha xidho qaadiga asaa garanaya si u tacsiirinaya laakiin xoolo laguma leh dhihi maayo faraha magtoodii keen la dhihi maayo waay kaf dhan baan ka maqan macalfarihi way ka maqan yihin faraha oo gooyey way ka maqan yihin ilaa kafko dhan la jaree marka magdhow laguma leh markuu leeyahy waa marka muxuu samayn karaa waxaa u bannaan buu markii faraha ka guray kadib inuu haddana kafkii qofkii faraha ka guray inuu kafkiina ka gooyo waa siday qofkan dee iska jarjaranaya so inaga nii maaha wuu khaldamay oo de faraha inu ka kora maahayn taa waan ku edbinay laakiin de kafkii baa qofkan ka maqan kafkii baa ka maqan markaa kafkii wuu goynaya waxay la mid tahay sida qof waxa weeye inta la dilay ehelkiisii qofkii dilay ee gacanta ka jareen kii dilay ee gacanta ka gooyeen de way khaldameen gacanta ka gooyaan ma ahayn inay dilaan ba ahayd markay gacanta ka gooyaan kadib haddana way dili karaan oo qisaas bay u dili karaan saasay la mid tahay ilaan naftii baa maqan weli saasay la mid tahay tana wuxuu ku idhi walow qaacahu hadduu ka gooyo kafkii min alkuuci halkaa cumacumtu ka jaray falaysa lahu kii laga gooyo uma banaano iltiqaadu asaabicihi inuu farihiisa guro oo farihii ka jaro uma banaano fain facala hadduu sidaa yeelo cuzira waa la edbinayaa oo waa la qurba magdhow laguma leh xoolo ah walasaxu muctamad waxaa weeye ana lahu qofka kafka laga jaray inay u bannaan tahay qaطca alkafi kii jaaniga ahaa kafkii ka gooyo bacdahu ay bacda iltiqaadi asaabici markuu farihiisa ka kadib walow kasara hadduu jabiyo cadudahu cududiisa hadduu jabiyo oo waabaanahu u gooyo qudica waa laga goynaya asnaa min almirfaqi xasulkii min almirfaqi xusulkii baa laga goynaya walahu waxaana u bannaa e, walahu wuxuu leeyahay dhe xukuumatulbaaqi intii soo hadhay xukuumadeedii buu leeyahay falow alaba hadduu dalbado alkuuca kuuca inuu ka gooyo mukina waa la makirinaya fi asax qaban wuxuu ku yidhi qof uu ka jabiyo cududda wuuna jebiyey wuuna jaray cududi waaya asna waxaa laga jarayaa xusulka ila xusulka ugu dhow cududda waa aan nidhi qaacidadii soo dhaafaynay haddii qof uu ka jaro xubintii meel aan kala bax ahayn waxaa u bannaan inuu meesha ugu dhow kala bax ugu dhow meeshaa laga jebiyey inuu qofkii jaaniga ahee ka gooy inta kale xukumo ka qaato marka tiibaa haddu maalifka ku dabaqaya masalada marka qofka cududa laga jabiyey lagana gooyey waxaa u bannaan xusulkii horta inuu ka jaro qofkii jaaniga waa o walow xukuumatulbaaqi intii soo hadhayna cududiibaa ilasaga laga gooye intii soo hadhay xusulka ka sarraysana inuu xukuumadeeda qaato magteedii ayaa u bannaan culimmada u qadaraya waa arshi hayr muqadar oo culimadu ku ijtihaadayaan waaya hadduu dalbada ka waran kuuca wuxuu yidhi anuu xusul kama goynaye kuucan ka goonaya halkaa cumacumta ah ayaan ka jaraya inta kalena xukumaan ku qaadanaya si xooluhu igu bataan ila markuu xusulka ka gooyo iyo markuu cumacumta ka gooyo xooluhu qaadanaya isku mid ma noqonayaan marka wuxu hi halkaa cumacumtaan ka jarayaa inta kalena xoolaha lagu siiyo mukina waa la makilinaya kuucu ka jaraya inta kalena waxaa lagu siinaya xukuumu wuxuu ihi walow kasara haddii uu jebiye cadudahu cududiisa waabaanahu uu gooyo cududii budicasna waxaa laga goynaya min almirfaqi xusulkii walow waxa iska leeyahay qofkii majni calayga ah xukuumatulbaaqi intii soo hadha buu leeyahay falow dalaba hadduu dalbado in laga jaro qofkii jaaniga ah alkuwaca cumacumta in laga jaro oo inta kale xukuumo ku qaato mukina waa la fil asix muctamad haddaan qabano walow awdaxahu haddii uu caddeeyo laftii madaxa ama wejiga fadahaba daw'uhu araggiisii uu tago indhihii aragoodii baa tegay awdaxahu asnayn wuxuu ka tegsiinaya wadaxu asna laftiisii u caddaynaya fain dahaba daw araggii hadduu ka tago fadaaka falamru waadixu wailaa haddii kale uusan araggii ka tegin adhabahu araggii wuxuu ku tegsiinayaa biakhafi mumkinin waxa suuragala waxa ugu fudud wadalika miaal ka taqriibi xadiidatin bir soo dhowaynteed birtaasoo muxmaatin la kurleeyey min xadaaqatihi bu'diisu uu soo dhoweeyo ah, wuxuu ku yidhi nabar madaxa kaga dhuftay laftiibaa caddaatay aragiina waa ka tegey way dhabeena qofkii jugtii madaxa kaga dhacday ayuu idhihii beelay asna madaxii u caddaynaya intii uu ka caddaeyay in la eg ayuu madaxii ka caddaynaya ma haddii markaa araggiisi uu tago mise hadduusan tegin hadduu araggiina uu asna ina beelo walilahi alxamd hawsh way dhanta waxa wey qisaastii saasay ku dhantay haddii laakiin araggiisii uusan tegin wuxuu araggii ku tagsiinaya waxa ugu fudud ee lagu tagsiin karo marka waxyaabaha ugu fudud lagu tagsiin kara maxaa ka mid ah tusaaluu na siiyey mualifku wuxuu idhi bir baa la kululeynayaa dabeetana indhihiisa loo soo dhaweynaya sida hadda wildhakoo kale maarta ayaa loo soo dhaweynaya de asagoo laga ilaalinaya inuu dee indhihii dee nabar loo geysto ayaa loo soo dhaweynaya marka nuurkii indhaha ayaa tegay wey saasuu ku indabeenaya ama kaafuur baa indhaha lagaga shubaya kaasa malaha kasii kuludba kaafuurka haddi indhaha laga shubo qofku indhabeeni almuhim ama dawaa lagaga shubi dee dhakhaatiirtu yaqaanaan almuhim si sida ugu fuda indhihii dee uu ku beeli karo un baa loo indhihii looga tagsiinaya wala awdaxa hadduu laftii caddeeyo fadahaba dawuhu araggiisii uu tago awdaxu asla laftii uu ka caddaynaya fain dahaba daw araggii hadduu ka tago fadaaka falamr waa duca arrinka u cadyahay wailaa haddii kale araggii uusan tegin adhabahu dawgii ama araggii wuxuu ku tagsiinaya biakhafi mumkinin waxa suuragala waxa ugu fudud wadalika miaal ka taqriibi xadiidatin bir soo dhowaynteed muxmaata la kulleeyey min xadaqatii ishiisa uu soo dhoweeyo walow laama hadduu dharbaaxo lamatan dharbaaxo tudibu tagsiinaysa dawahu araggiisa haaliban sida badan fadahaba marka araggii uu tago ladamahu asna uu dharbaaxaya milaha mid la mid ah fain lam yadhab araggii hadduusan tegin adhaba wuxuu ku tagsiinayaa araggii waxa ugu fudud ee lagu tagsiin karo wuxuu ku yidhi qof baa qof kale bahal dharbaaxa ka jaray dharbaaxadii windhihii ku dhuftay iyo dabeetana qofkii wuu indhabeelay dharbaaxadan ku dhuftayna haaliban waxay tagsiinaysaa maxay indhihii bay waxa weeye nuur xisri qaadaysaa waa arbaaxo kulul asna middii mid la mid ah ayuu ku dhufanaya arbaaxadii waaya marka waan eegaynaa araggii inuu ka tagay inuusan ka tegin hadduu araggi ka taga arrinkuu cadi hadduu araggii uu tegi waayo oo asna indha beeli waayo araggii sidana soo dhaftay waa lagu tagsiinaya tii haddana soo dhaafta u kale wayaan waaya hadda culimmadeenu ma qabaan arbaaxada in laskaga qisaasa arbaaxada caadiga hadduu qofku rabaaxo kama qisaasan qaadan karti bada way fahamta soo ma arbaaxada caadiga ah dee aragga usan la socon tan waxaa keenta araggaa tagee arbaaxo keligeed oo aragga uusan ku tegin iskagama qisaas qaadan karo sababtoo ah bay dhaheen ama feerkii wix lamidkaan iskama qisaas qaadan karo sababtoo ah dee mumaahaladii baan suuroobayn dadku way kala xoog badiyin way kala gacan culus yihiin way kala way fahamta soo ma mumaahaladii baan suuroobayn bay dhaheen culamada qaar qaban way jiraan in arbaaxada la iskaga qisaas qaadan karo waa masale ijtihaade walow laamahu haddii uu dharbaaxo lamatan dharbaaxo tudiiba tigsanaysa dawa araggiisa aaliban sida badan oo fadahaba eh, marka araggii uu tago laamahu asna uu dharbaaxaya mila mid lamid ah fain lam yadhab araggi haduusan tegin adhaba wuu tegsanaya wasamcu maqalki kalbasari araggii uu la mid yahay yajibu alqisaasu fiihi qisaastii uu ku waajibaya fiihi fi samci maqalki bisiraayati siraaya haddii uu sameeyo oo macnaha waxa weye ku dhacday uu maqalki ku beero taasna waxa wey waa loo qisaasaya wakada waxaa la mid ah albadshu qabashadii wadawqu dhadhankii washamu urkii fil asax muctada haddaa qaban wuxuu ku yidhi maqalka aragga buu la maqalku waa macaanida eeg maqalka iyo aragga iyo urka iyo qabashada iyo dhadhanka waa macaanida aan waa macaanidii adraaftii maayo waa macaanidii waa awoodihii ilaahay subxana wa tacala u geliyey xubnaheena marka qofkii haddii intii jug lagu dhufto uu dhagabeelo jugtii madaxa kaga dhacda u dhagabeelo waa bisiraaya markuu le wa saas bisiraaya waxaa weeye jug baa lagu dhuftay dabeetana maqalkiibuu beeleema waxba u maqli waaya uu dhaga beelay sida hadda arag usoo sheegayna bisiraaya taas laftirkeedu marka siraayo ayay qisaas kaga waajibaysaa haddii inta jug lagu dhufto uu dhagabeelo waa ti haddaan soo sheegin kale jug jugtii jug lumida qofki lagu dhufanaya wuu dharbaaxay uu dhaga beelay asna waxa way waa la dharbaaxaya hadduu dhagabeelo adaag arabr wad haduu naga beeli waayana si kasta waa w qofkan dhegihiisi lagu waxa wey tagsiin karo ayaa lagu tagsiinaya kol dawo lagu shubo kol wuxuu lagu sameeyo kol de qaylo dheer la maqashiiyo dee uu ku dhaga beelaya almuhim xal baa loo raadinaya waaya qabashadii badsh waa qabashadii gacanta waxa wey gacantii baa jug ku dhacday dabeetana jugtii ayaa waxa wey gacantii ayaa awoodda ka tagtay ama dhabarkaa jug laga dhuftay bisiraaya ayaa gacantii qabashadeedi awooddeedii baa tagtay ila waxaan waa naafiya gacanta ku shaqaynaysa naafihii jugti soo gaadhay ayay awooddi ka tagtay asna sidoo kale ayaa jugti lagu dhufanaya si maaragtay badshigii awooddi ay u tagto dawqii saasoo kale dhadankii madaxii jug baa ka soo gaadhay dabeed dhadankii baa ka tegey ama waxa way urkii baa ka tegey sankii wahaa kada waxaasoo dhan qisaastii way ka waajibaysaa haddii qofkii gacantii jug laga gaadhsiiyo oo awooddii tagto ama lugtii waa jug laga gaadhsiiyo oo awooddii waxaw tallaabsaday tagto ama afkiibaa jug laga gaadhsiiyey awooddii urka ama awooddii dhadhankaa tagtay ama sankiibaa jug laga gaadhsiiyey oo awooddii urkaa tagtay wahaakada waxaaso dhan qisaas ayaa waajibaysa sidana soo dhaafta wuxuu i wasamcu maqalkii kalbasari araggii muu la mid yaho yajib alqisaasu qisaastii ku waajibaysaa fiihi samcigii bisiraayati siraayo siraayo waxa weeye in nabarkii uu u tallaabo waxa weeye awooddii maqalka wakadaa saasoo kale albadshu qabashadii wadawqu dhadhankii washamu urkii ilasmati hadaan qaba dhammaan waxa weeye qisaastii bay ku waajibaysaa bisiraayati walow qaaca hadduu gooyo usbacan far uu gooyo oo fata'akala ay iscunto hayruhaa fartaa u gooyo may far kale ay iscunto oy macnaha googo'do falaa qisaasa qisaasi ku waajibi mayso fi lmutaakili fartii iscuntay waxa weeye far buu ka gooyey dabeetana fartii fartii ku xigtay unbaa waxa weeye googo'day oo iscuntay farti kale ayay saraayo ugudubtay oo farti kalena waxa wey iscuntay waaya ma oga qisaaseynaa fartan horta farti uu gooyey waa laga qisaasay tii muta'akilka ahayd ee asaguusan goynin laakiin iscuntay iyadu iskale iska cuntay ama googo'day ma looga qisaasaya maya sababtaan looga qisaasayna waa maxay maxaa yeele fartan iscuntay dee asagu muusan jinaayada u geysanine waxa weeye bisiraaya ayay u talowday marka muun camdigii baan la helin isago muun u qastin farta kale inay soconto qasirkiisa maaha marka camdigaa meesha ka maqan camdigii mar meesha dadku ka maqan yahina qisaas ma jirto laakiin mag ma jirta nacam mag baa jirta waa laga xaqi fartaa ay soconta waa laga xaqi laakiin looga qisaasi maayo maxaa yaele camdigaa meesha ka maqan waaya walow qadac hadduu gooyo usbacan far oo fataakala ay soconto hayruhaa fartii far aan ahayn baa isconto oo googo'day falaa qisaasa qisaasi kuma sugno fi lmutaakili farti iscuntay laakiin tii kale ee lu gooyey qisaas baa ka waajibaysa baabun baabkan wuxuu ku saabsan yahay fi kayfiyat اqisaas qisaasta kayfiyadeeda baabu kayfiyat اqisaas qisaasta kayfiyadeedii uu baab yahay wa mustawfihi qofkii oofsanay wاlاkhtilaafi fiihi iyo khilaafka lasu khilaafaya qisaasta baabkan mualifku markaa saddex shay uu kaga hadlaya kayfiyada qisaasta waa kow mustawfihi qofkii oofsanay waa labo alikhtilaaf fi lqisaas qisaasta oo lasu khilaafo waa saddex laakiin tartiibka mualif kuma soconayo kayfiyat اqisaas buu ku bilaabay wuxuu ku xujisiyey alikhtilaafi fiihi oo ka u dambeeya ah mustawi fiihi buu dambaysiiyey marka tartiibku isaga khilaafiyey mualifku lakin wax dhiba ma leh muhimaddu waxaa weeyaan saddexdaas ayuu ka hadli doonaa baabki oo mid kasta fasal gooni ah ayuu gunti doonaa wuxuu idhi laa tuqطacu loo goyn maayo yasaarun bidix biyamiinin midig loo goyn maayo walaa shafatun suflaa dibin hoose loo goyn maayo biculya mid sare wa cagsuhu taallidkeedna ayada waxa weeye ma jirto walaa unmulatun xubin far loo geyn maayo biukhraa mid kale walaa zaa'idun xubin dheeraada ah, loo geyn maayo bizaa'idin xubin kaloo dheeraada ah, oo fii maxallin meel kale ku taal aakharo fii maxallin meel ku taal aakhar oo kale waaya wuxuu ku leeyahy mualifku waxaa shardi ah markii xubnaha la isku qisaasayo almumaala labadan xubnood inay wadaagaan waxa weeye magaca iyo meeshay ku yaallaan magaca iyo meeshay ku yaalaan gacan iyo gacan lug iyo lug midig iyo midig bidix iyo bidix dibin sare dibin hoose wahaakada laakiin laba xubnood oo kala magac duwan ama kala meel duwan meeshay ku yaalaan ay kala duwan yihiin isu qisaasi maayo oo taa macnaheed waxaa weeye gacan bidixa gacan midig loo goyn maayo cagsina saasoo kale gacan midig gacan bidix loo goyn maayo gacan bidixna gacan midig loo goyn maayo waaya lug waa saas kale dhegta midig iyo dhegta bidx lisu goyn maayo wahaakada dulka midig iyo dulka bidx lisu goyn dibinta sare dibinta hoose loo goyn maayo walcaks dibinta hoose dibinta sare loo goyn maayo waxa weeye xubin far tirsan hadda fartaa sabaabada ah ama mugdisada aan u naqaano saddex xubnood bay leedahay saddex xubnood bay leedahay suulku laba xubnood buu leeyahay marka xubin xubin loo goyn maayo hadduu maalan uu ka jaro unmulada sabaabada ta sare uu ka jaro oo qofkii kale uusan taa xubintaa sare uusan lahayn ee ta joogto ta loo goyn tii sare waay taa waxaad ka fahmaysaa laba farood oo kala duwan an isu jarayn murdiso murdiso maa loo jarin fardhexo fardhexo maa loo jarin faadamo faadamo maa loo jarin wahaakada faryaro faryaro maa loo jarin suulka suulka maa loo jarin wahaakada mafahamta sooma xubin zaaid ah. xubin kale oo zaaid meel kale ku taala loo jari tusaale ahaan hadduu ka gooyo xubin zaaid oo waxa weeye faryarta ku xigta oo ku taala looga jari xubin kale oo zaaid ahoo hee suulka ku dhinac taala looga jari maayo waxaa shardi ah faryarta ay ku xigto alcadaala ayaa la ictibaarinaya alqisaas markuu leyahy waxa weya qisaas waa mumaathala labadan xubnood in ay isku mid ahaadaan isu goynin laa tuqdac loo geyn maayo yasaarun bidix biyamiinin midig walaa shafatun dibin sufla oo hooseysa biculya mid sare wa cagsuhu taaliidkeed waxa weye dibin sare dibin hoose loo geyn maayo weeye midig bidix loo geyn maayo weeye walaa unmulatun xubin ubinteed bra mid kale loo geyn maayo walaa aid ubin ad baaidin ubin zaaida loo geyn maayo fi maal akhar meel kale ku taala walaa yaduru dhib keeni maayo qisaastii ma saamaynayo tafaawutu kibarin weyni kala badnideed iyo wasiqarin yaraanba meesha ku jirta wa tuulin dharar iyo wa qisarin gaabni wa quwatin awood iyo wa dacfin iyo awood la-aan yani wuxuu sheegay mid buu sheegay mid kale lagu iska xadfay mualifku min baab اiktifaa baxadi didayn baa la dhahaa waayahay wa quwati badsin iyo awood qabasho fii asliyin intaaba xubin asli ah ku sugan wakadaa waxaa la mida zaa'idun xubin zaa'id ahna waa u la mid oo intaa aan soo tilmaanay ilaas axmed adaan aba wuxuu ku yidhi xubnaha marka laisu goynayo shardi ma aha inay labada xubnood xagga werida iyo xagga yarida ay iska leekaadaan qof weyn gacantii qof yar gacantii waa loo geyn karaa gacan weyn oo dheer iyo gacan yar oo qofku leeyahay waa la isu karaa waa fahamta weyni yari loo eegi maayo dheer iyo gaabni loo eegi maayo hadday kale dheer yihiin iyo hadday kale weyn yihiin waxba saamayn ku yeelan maysa qisaastii waa la qisaasaya xagga awoodda qabashada qofkan waa qof xoog badan oo qabashadiisu xoog badan tahay qofna waxa weeye qabashadiisu waa daciif taasi macno waa nin odaya waayeelo waxba aan maatuu qaban karin gacantiisu waxa wey iska awood beeshay ama qof xanuunsana iska itaal daran qofkan waa qof gacantiisa caafimaad leeda xoog leeda waxa wey taasi saamayn ma leh waa lasu qisaasaya intaaso dhan saamayn ma yeelanaya waaya gacan weyn gacan yar waa loo jari gacan dheer gacan gaaban waa loo geyn waxa wey gacan xoog badan gacan daciifa waa loo geyn wahaakada xubnaha kale o dhan oga qiyaas qaado waa xubnihii asliga ah xubnaha zaa'idkaana waa saasoo kale xubnaha zaa'idka khilaaf baa ku jira iyaga xubnaha zaa'idka ah hadday kale awood badan yihiin maalan far yaroo qofka ku taalloo zaa'id ah qofkana faryaro zaaid ah ayaa ku taalla mid baa kale ka jaray way kale awood badan yihin ma yeelanayso sida muctamadka qowlba wuxuu leey maya xubnaha zaa'idka ayaga hadday kale awood badan yihiin laisu goyn maayo walaa yaduru dhib keeni mayso qisaastii tafaawuta kibari weynaanta kala tagsanaanteeda kala tagsan tahay waduulin xagga kala tagsan yahay wa quwati badshin qabashada awooddeeda fii asliin xubin asli ah wakada waxaa lamida ah zaa'idun xubin zaa'ida fi lasr xubin haddaan qabano haddii aan dhilahayn xubnahan kala awooda badan ama kala xooga badan ama kala kala dheer ama kala weyn waxa weyaan lasu qisaasin waxaa meesha ka bixi lahayd qisaas oo idil sababtoo ah baabka qisaasta u xidhmi lahaa maxae laba qof oo isku xubnahooda ay isku mid yihiin xagga awoodda xagga dherarka xagga waxa weeye weynida xagga qabashada way isku mid yihiin way adagta in dadku way kala xubno waaweyn yihiin way kala xubna xoog badan yihiin way kala xubna dhaadheer yihiin marka qisaasta meesha ka bixinay saa darteed taas cibro male wayuctabaru loo eegayaa qadru lmuudixati waxa wey nabarkii lafta caddaynayay qadarkeeda waxa loo eegaya duulan dheerka wa cardan xagga ballaca walaa yaduru saamayn male tafaawutu khiladi laxmin hilibka ee adkaantiisa tafaawudka yani kala tagsanaantiisa la maayo wajildin iyo waxa weeye khiladkiisa iyo iyo macnaha dhumucdiisa kala tagsanaantiisa loo eegi maayo wuxuu ku yidhi nabarka muudaxada aan idhaahno ee nasoo dhaaf ee nidhi qisaasta way ku sugnaanaysaa waxaa loo egayaa xagga duulka iyo xagga cardiga masaaxa lagu cabiraya bilmisaaxa waa la cabiraya qofkii waxa weeye laftiisa madaxa la caddeeyey qadarkii laga caddeeyey baa la cabiraya inta madaxa laga xiiro ayaa la cabirayaa nabarka inta laftu caddaatay xagga duulka agga dherarka iyo agga balaca dun yar baa lasoo waa lagu cabiraya waad soma agga dherarka agga balacana waa lagu cabiraya kadib baa kii asna madaxii laga xiiraya tintii laga xiiray kadib baa in la ayaa la cabirayaa kadib markii aad dhararkiiyo balacii aad ogaata intuu yahay ayaad calaamadaynaysaa waxbaad ku calaamadaynaysaa ama qalin soo qaado ama dhuxul soo qaado wuxuun ku madoobay meeshii ku calaamadayn waad fahamti soo ma kadib markaad calaamadayso intii ayaa sakiin ama mindi xeeg inti lasoo qaado ayaa intii la jaraya weliba waxaa fiican dhakhaatiirta in loo geeya dhakhaatiirta waxyaabahaas kale dee ku xildheerada qalabkii wixii haysta wuxuu ihi wayuctabar waa la eegaya qadru lmuudaxati nabarkii lafta caddaynaya duulan xagga dhararka ayaa loo eegaya wa cardan xagga ballaca walaa yaduru saamayn male oo qisaastii ma saamaynayso tafaawutu hiladi laxmin hilibka kakanaantiisa kala tagnaantiisa la egi maayo wa jildin wa tafaawutu jildin hiladi jildin haragga waxa weeye adeegiisa ama kakanaantiisa kala tagnaantiisa la egi maayo macnaha labadan qof hadday kale hilib badan yihiin midna hilibkiisu u badan yahay midna hilib yar uu leeyahay ama midna uu eh, maqaarkiisu culus iyo dhumucu leyahay midna maqaarkiisu khafiif yahay waxa wey taasi saamayn kuma le qisaasti walow awdax hadduu caddaeyo kulla ra'sihi madaxiisoo idil walxaal ra'su shaaji kii wax dakray ee caddayntaas geystay madaxiisu yahay asqaru mid yar istawcabnaahu madaxo dhan horta waan caddaynaynaa waan koobaynaa idaax baan ku koobaynaa walaa nutamihu kama dhammaystirano min alwejhi wejiga iyo walqafa qadaadki bal iskaba dhaafay yuukhadu waxaa laga qaadanayaa qisdulbaaqi intii soo hadhay ee qisdigeedii wixii magteedii low wasic haddii loo qaybiyo calىa jamiicihaa waxa weeye mawdaxadii oo idin wuxuu idhi qof madax weyn ayaa qof madax yar madaxiisa caddeeyey maya qof madax yar ayaa qof madax weyn madaxiisao dhan caddeeyey kulla ra'si madaxiisao dhan buu caddeeyey malaha intuu meel ku xidhay ayuu madaxii dee laftii ka diiray gebigeeda u ka fiiqay waaya kan shaajiga ee madaxa fiiqay ee madaxa caddayna waxa wey madaxiisu yar yahay haddaan isku cabiro de isma leek labadii madax maxaan samaynaynaa horta kan shaajiga ah madaxiis horta istawcabnaahu gebigiisa waan caddaynaynaa waaya weli waxbaa u silaaban soo maha inta soo hadhay kama dhammaystirayno qadaadka iyo wejiga maxaa yeelay dee qadaadkii wejiga way ka baxsan yihin madaxii qisaastuna waxay ka dhacday madaxa namarka wuxuu ku dhacay madaxa maxaan samaynana haddaba intii soo hadhay qisdigeedii ayaa waxaan ka qaadanaynaa min arshi اmudaxati haddii loo qaybin lahaa mudaxadoo idin marka mudaxadan waa maxay waa halaad soo kaba soo qaad labadan qof waxay u kala madaxweyn qofkan madaxiisa wuxuu dhannaa uluey ra'si almashjuuj qofkan uu nabarka u geystay madaxiisu saddex meelood laba ayuu ka ah waa fahan soo maa ma caddayna ulu baa soo hadhay soo uludka waxaan ka qaadaynaa mawdaxadii marka mawdaxadii soo shan hadal ma ahayn saddex islagu qaybi laba iska tuur waa inta laga qisaastay halkii soo hadhay oo geelaa la bixinaya marka hal baciir iyo uluaa baciir bay noqonaysaa marka baciir iyo iyo baciir saddex mid loo dhiga labadii wuxuu idhi walow awdax hadduu cadday ra'sihi madaxiisoo idin walxaal ra'su shaaji kii wax dakray madaxiisa ayaa asqaru yar istawcabnaahu tawmadihiisao dhan waan koobaynaa oo maxaan ku koobaynaa bididaax waan caddaynayna walaa nutamimuhu kama dhammaystirayna madaxiisa min alwejhi walaa nutamimuhu kama dhammaystirayno idaaxii dhe min alwejhi wejigii iyo walqafa qadaadki wejigii qadaad kama dhamaystira intii soo hadhay bal iska dhaafa yuukhad waxaa laga qaadan doonaa qistul baaqi intii soo hadhay wixii kaga soo hagaagayay min arshi mudaxati mudaxada arshigeeda ama magteedii loo wasic haddii loo qaybin lahaa mawdaxadii arshigeedii calaa jamiicihaa mawdaxadoo idil wain kaana hadduu yahay ra'su shaaji kii wax dakray madaxiisu abar mid weyn hadduu yahay abar mid weyn hadduu yahayna ukhida waxaa laga qaadi doonaa qadru ra'si اlmasjuuji kii la dakray madaxiisa qadarkiisa laga qaadi doonaa faqad oo keliya wصaxiix muctamad waxaa weeye ana alikhtiyaara doorashada fii mawdicii halkii laga dakri lahaa ama mawdaxada laga samayn lahaa ila aljaani jaaniga inuu taalo macnaha jaaniga loo bandhigaya ikhtiyaarkiisa kii waxa weeye jaaniga waxyeelada geystay wuxuu ku yidhi haddii qofkan shaajiga ay wax dakray ka madax weyn yahay kii uu dakray nin madax weyn ayaa mid madax yar madaxiiso dhan caddeeyey waaya ninkii la dakray qadarka madaxiisa intuu dhannaa ayaa kii shaajiga laga qaadi doonaa waa la cabiri madaxiisa intuu dhannaa madaxiisu ayuunbaa kii shaajiga dakray laga qaaday ee madaxo dhan la cadayn mahayo la dhihi mahayo madaxiisa dasmuna cadayn wuuna ka madax weyn asna madaxiisana hala cadayo maya waxaan idhi mawdaxada waxaa lagu qisaasanayaa bilmisaaxa marka horena waa la cadaynaya intii uu ka noqdo madaxiisi kama ka madaxweyn unbaa laga qisaasaya ama nis ha noqoto ama uluayn ha noqoto ama boqol kiiba sideetan noqoto ama boqol sagaashan ha noqoto intaa unbaa laga cadaynaya ee madaxo dhan la maayo waaya waaya haddaba halka laga caddaynayo ma inta fooda laga bilaabi ma agga damaa laga bilaabi ma dhaforada loo dayn taas ikhtiyaarka waaa iska leh aljani kan waxyeelada geystay ayaa ikhtiyaarka iska leh isaga waa laga rabaa n intii in la ega in madaxiisa laga qisaasto oo idaax lagu sameeyo laakiin qadarka lagala tashan maayo waa lagala tashanayaa mawdica hadduu dhafooda ii daayo oo dambe eh, waxa weeye idaaxa ka dhamaystira intaad xagga dambaa laga dhamaystiraya wain kaana hadduu yahay rasu shaajikii wax dakray madaxiisu akbara mid weyn ukhida waa laga qaadi doonaa qadru ra'si lmasjuuji kan la dakray madaxiisa qadarkiisa waa laga qaadi doonaa faqad oo keliya macnaha inta uu dhan kan la dakray madaxiisa ayuunbaa kii shaajiga laga qaadi doonaa wasaxiix muctamad waxaa weeye ana alikhtiyaara doorashada fii mawdici mawdici alidaax yani idaaxaas mawdiciisa halka meesha laga caddaynayo ama qadarkaas meesha laga caddaynayo ilaljani jaaniga ikhtiyaarkeeda iska leh walow awdax hadduu caddeeyo food walxaal naasiyatu foodiisana kan waxadeey asqore ay tahay mid ka yar kii uu waxa jinaayad u geystay tumima waxaa laga dhamaystirayaa min baaqi ra'si madaxiisa inta kale laga dhamaystirayaa wuxuu ku yidhi qofkan uu jinaayada u geystay ee madaxiisa u cadday waxay agga foodiisu cadday isla markaa qofkan jaaniga ah foodiisu way ka yartahay foodda qofkan kale maxaan samaynaynaa marka tandhib male isla madaxi une eh. inta kale un intiisa kale un ha laga idaaxi fooddu in lagu ekaada shardi meehee ha ka dhammaystiro madaxa intiisa kale waaya wuxuu ku yidhi walow adax hadduu caddeeya naasiyatan foodiisa naasiyatu walow adax hadduu caddeeya naasiyatan food waalxaal naasiyatu naasiyatu ljaani kan jaaniga naasiyadiisu foodiisu askaru e ka yar tahay qofkan majni calayhiga naasiyadiisa tumima waa laga dhammaystirayaa min baaqi ra'si madaxintiisa kale walow zaada hadduu ziyaadiyo almuqtasu kii qisaasanayey fii muudixatin muudixa qisaasanaya hadduu ka badiyo calaa xaqihi xaqiisa laazima waxaa ku waajibaya qisaasu ziyaadati ziyaadada qisaasteeda ku laazimaysa wuxuu ku yidhi haddii uu qofkii mawdaxada ka qisaasanayay qadarkii waxa weeye qisaasta uu ka badiyo oo wax ku darsay santiye ku darsaday ha kasna uu u daray camdan markaa qisaastii ziyaada ayaa ku waajibaysa intaa uu ku daray asna waa laga qisaasaya asna waa laga jaraya intii uu caddeeyey ee ziyaadada ahayd santiyadu dheereysiiyey asna intii dib lagu soo laabto ayaa santiyadii uu ku daray asna laga jaraya waa soma alcadaala meesha lagu dhaqmaya walow zaada hadduu ziyaadiyey almuqtasu kii qisaasanay fii mawdiatin waxa wey nabarkii lafta caddaynaya madaxa calaa xaqii xaqiisa hadduu ka lazima waxaa ku waajibaya qisaasu ziyaadati ziyaadada qisaasteedii baa ku waajibaysa fain kaana hadduu yahay khaطan gaf buuba ku dhacay arrinkaas aw mase cufiya waxaa lagu cafiyey calaa maalin xoola lagu cafiyey cafaana nusakda qaar ba aw mase cafa asaga wuxuu ku cafiyey calaa maalin xoola uu ku cafiyey wajaba waxaa waajibaysa arshun waxa weeye mag kaamil oo dhamaystiran waqiila waxaa la yidhi qisطun qisdi baa waajibaya wuxuu ku yidhi haddii uu khada ku dhacay arrinka qofkan muuna u qasdin markuu qisaasanay mawduxada ka qisaasanayay inuu santiyadii loo cabiray inuu ka badiy muuna u qasdine waxa weye khada bu ku dhacay wuu ismoodsiiyey ama waxa weye gacantiisiba gargariir samaysay oo waxa weeye sakiintii markuu jarayey ba xoogaa dadka qaar ba gacantu gargariirtaa marka in bay ku darsantay oo khaaan ba ugu darsantay muna astin ama gacantii baa kaga dhacday sakiintii baa la taraaraxday almuhim khaaan bay ugu dhacday taa hadday tahay de markaa waa khaa qisaasi markaa ma jirto ama xooluu ku cafiye camdi buu u sameeyey kii kale wuxuu hi intan ziyaadada ah waxaa wey haligu siiyo he haligu siiyo xoolo waxba ka qisaasan maayo marka maxaa la samaynayaa arshi kaamila waajibiy arshi kamil waa loga jeeda mawdaxada arshigeedii shantii halaad oo kaamil ayaa waajibaysa la dhihi maayo santiyu ku daraye santiyadaas dee hala cabiro intay tahay maya arshi amila waajibay iil ba ul maya qiduhu inta uu ku daray wixii kaga soo hagaagaya mawdaxada maalan mawdaxada hadday ahayd kaba soo qaad toban santi ba ahayd wuxuu ku daray shan santi marka qisdig waa maxay waa haaf soo maaha laba halaadii bar hala siiyo saasuu leehay han halaad yaan la siinine nisbada ay ka tahay maya markaa waxay noqonaysaa mise toban lagu daray an an iyo toban bay noqonaysaa marka an iyo toban waxay ka noqonaysaa eh, an maay an iyo toban ka noqonaysa ulu bay noqonaysaa ulu hala siiyay noqonaysa ila waa lasku daray wadarti waa lasku daray bugta tobankii iyo shantii inti lasku daro ayaa waa leeyahy shantan maxay ka noqonaysaa shantan senti tobankii senti shan iyo tobankii senti maxay ka noqonaysaa maxay ka noqonaysaa ulu marka ulu eh, mudixa mudixada magteedii uludkeed baa la siinaya marka wuxuu hi fain kaana haduu yahay khaaan gaf hadduu ahaa mase cufya lagu cafiyey calaa maalin xoole lagu cafiyey wajib waxaa waajibaya arshon kaamilun mag kaamil ayaa waajibaysa waa magtii waxa weeye mawdaxada shanta halaad ahayd waqiila waxaa lihi qisطun qisdi waajibaya walow awdaxahu hadday laftii caddeeyaan jamcun koox hadday caddeeyaan awdaxa asna wuxuu ka caddaynaya min kulli waaxidin mid walba milahaa intuu ka caddeeyey in la ah ayuu ka caddaynaya waqiila waxaa la qisduhu qisdigiisa intii kaga soo hagaagaysa ayuunbuu ka caddaynayaa koox baa nin iskugu tagtay laftii madaxay caddeeyeen tusaale ahaan miinshaar bayba saareen ama sakiin bay intay madaxa saareen ayay mindidii isla qabteen oo isla jiideen mindida intii saa saaray ama sakiintii ayay isla jiideen diirkii intay isla qabteen marka saasay madaxi wada fiiqeen waa koox mid walba intii uu ka caaddeeyey madaxa in la ah ayuu hee ka caddaynaya mid kasta intii in la mid ah ayuu ka caddaynaya waaya qiil baa wuxuu leey maya saa yaanan yeelin aan u qaybinno intaa uu caddeeyey aan u qaybin intay ahaayeen laba nin ba ahaayeen tusaale ahaan toban sentina waa madaxiisa baa laga caddeeyey tobankii senti ha loo qaybiyo midba shan senti madaxa ka caddeeya saasuu leeyahy qiilkan dambe laakiin sida muctamadka waa kaa horo waa sidii waxay la mid tahay qisaastii darafka hadday gacan ka goyn lahayen so gacanta dhammaanta laga wada jareen hadday diri lahayen soo lama wada dileen waa saasoo kale walow awdaxw hadday lafti caddeeyaan jamcun koox hadday lafti ka caddeeyaan awdaxu ka caddaynaya min kulli waaxidin mid walba milahaa intii uu ka caddeeyey in la mid ah waqiila waxaa lii qistow inta kaga soo hagaagaysa buu ka caddaynaya halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wsala allahu waslam calaa nabiyina maxamed